uma salama rawa lbukhaariyu imaamu lbukhaari wuxuu ka wariyey can abi saciidin radia allaahu canhu qaala abu saciid wuxuu yidhi samictu nebiya nabigaan maqlay sala allahu calayhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay idaa sallaa axadukum qof idin ka mida markuu u tukanaa ilaa shayin shay xaggiis shaygaasoo yasturuhu ka asturaa min annaasi dadka oo fa araada uu doono axadun qof an yajtaaza inuu ku gudbo bayna yaday hortiisa falyadfacu ha iska difaaco fain abaa hadduu diidana falyuqaatiluu ha la dagaalamo fa inamaa wax kale maan huwa qofkaasu shaydaanu waa shaydaan abi saciidin alkhudriy radi allaahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu nabiya nabigaan maqlay sala allahu calayh wasalam yaquulu xaala uu nabigu leeyahay idaa sallaa axadukum qof idin ka mida markuu u tukanaa ilaa shay-in shay xaggiis shaygu waxa weyn waa sutradii qofka muslimkaa markuu tukanaa hadduu imaam yahay ama uu yahay qof keligiis tukanaa sudra la'aan inuu tukadaa sax maaha waa inuu sudro dhigtaa sudro waxaa la yidhaha hortaada shay yaal maalan derbigaanaad isku aadinaysa ama tiirkaanad isku aadinaysa ama wax kalaad hortaada dhigane shaygaas aad hortaada dhigaydana waxaa la rabaa saddex dhudhun inuusan kaaga fogeyn wixii saddex dhudhun kaaga fog sutradaadii maaha ilaa dadkiia inay meeshii maraan la rabaa saddex dhudhun waa ka fogeyn meeshaad cagaha ku haydo aa laga dhudhumina cagtaada iyo shaygu meeshuu yaallo saddex dhudhun waa ka fogeyn shaygaasu markaa wuxuu doonuu noqon karaa wuxuu noqon karaani derbi tiiruu noqon karaa dhagax dheeruu noqon karaa wuxuu noqon karaa baabuur hortaada aad ku dadbato wuxuu noqon karaa ul meesha la dhigo wuxuu noqon karaa waraq dhulka lagu muday siduu nabigu yeeli jiray sala allahu calayh marka waxaan sax ahayn saa soo joogta meeshaa salaadda iskaga xidhat odoon hortaadi bannaanta saasuu sax marka nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam idaa markuu u tukanaayo qof idin ka mida shay-in shay shaygaasoo yasturuu ka asturaa min annaasi dadka mideeda kale shayga ma wax walba aimada kale waxay hahdeen wuxuraba ahaato darabta cimaamad yah dhulka dhig bal qaara waxay dha dad wax kale weydo dhulka hadduu cara yahay maalan waad xariiqe meesha dad wax kale weydo laakiin xadiidka saxiixulmuslimka wuxuu tusayaa shay oo loo jeedo inuu wuxuu yahay oo dhudhunkaanoo saddex loo qaybiyey meel marka laga reebo saddex dhudhunka u qaybi laba meelood oo inuusan ka yaray xadiidka صaxiix muslimkaa tusaa oo nebigu yidhi salى اllahu calayh wasalam idaa wadaca axadukum bayna yadayhi mila mu'kharati raxli falyusalli walaa yubaali man mara wara'a daalika qof idinka mid ah hortiisa markuu dhinto shay oo la mid ah sida ratiga marka la raraa labada kabaaloo dambe oo ratiga korkiisa ka muuqata qadar leeg wax leeg wuxuu raba wixii ka dheer kaba fiican laakiin qadarkaas marka kabaalada la isdhaafiyo qadarkaas taagan wax le culimmadu waxay idhaahdeen awrtii carbeeda markaas laga hadlaayey awrta carbeed kabaalkoodana dhudhunkaas marka saddex loo qaybiya laba meelood u ahaa dhudhunka saddex u qaybi hal meela ka jar labada kale u jeeday marka nabig wuxuu uhi sala allahu calay wasalam shay qadarkaas jeeda markuu qofku hortiisa dhigto oo u u tukanaa shayga shishadiisa wixii mara yuusan u aabayeyn waxaa la diida adiga iyo shayga meesha iniin dhaxayda in la maro shayguna intaas waa inuu jeedsada ama ka dheri idaa sallaa markuu tukana axadukum qof idin ka shay shay shaygoo yasturuhu asturaa min annaasi dadka ka asturaa oo faaraada xaqun qof uu doono an yajtaasa inuu ku gudbo bayna yaday hortiisa bayna yadayna waxaa loola jeedaa bayna almusalli wa bayna sutra qofka tukana iyo sutrada meesha udhaxayda meesha la diidaha waa halkaas ee la diidi maayo shaygii sutrada ahaa meesha ka shayda inuu qofku maro oo xadiis saxii muslimka annaga ka akrina shishadiisa waa la mari karaa falyadfacu ha iska difaaca nabigu yidhi sala allahu calay wasalam ha iska difaaco waa fain adaa hadduu diidana fal yuqaatilu hala dagaalamo hadduu diido ha iska difaacda marka waa ishaara markuu qofku meesha soo marmaago uu ishaara gacantuu saas hortiisa ugu taaga hadduu ka laba diido issoo maqiiqo ha la dagaalamo dagaalkaas loolama jeedo hub ha raadsado meesha hadda salaaduba qofkaanu ku jira hub iyo maxnaha waxaas raadsanmaa ee waxay tahay xoog ha iskaga riix ka xabadka gacanta ka saaro uu xoog iskaga riixa saas darteeda a'immada gobol waxay idhaahdeen markaas uu gadaal u riixo hadduu gadaal u dhaco oo xidid go'o oo uu dhinto laguma haysto sababtu maxay tahay waa cadow saa'ira salaadaadiu soo weeray sooma jeedi waa cadow saa'ira mideeda kale qaacido waxaa ah wixii sharcigu amro wixii ka dhasha lama gudo haddii haygu haddii shay sharcigu amro sideedaba oo kudhaa waxaa samee oo wax ka dhashaan lagama rabo adiga ilaa harciga ilah ku amray ah, marka haddii waxay idhahdeen uu jug gadaal u siiyo saas had marka hore waa inaad ishaarta ma taabayn saas hadduu ishaare adoon asaga taaban waa joogi diiday waa riixe dagaal iyo hubka dagaalku ma ahan hub inaad u qaadeen waa iska riixe waxaa dhacda qadar alle waa dhacay qof gadaal u dhacay xilligaa go-ay waa dhintay laguma haysto haya sharciga amray wax sharcigu amrayna lama gudo nabigu wuxuu yihi salى اlahu عalيه wasalam fainamaa wax kale man huwa shayطaanu ey ficlu ficlu shayطaan waa shaydaan ficilkiis ficilkiisu sababtoo shaydaan muxuu ka shaqeeyaa dadka cibaadada inuu ka waswaasiyo qofkaanuna salaadiiu kaa waswaasina marka ficilkiisu waa ficil shaydaan taas waxay ku tusay qur-aanka iyo sunnada banu aadanka oo sharta ka shaqeeya shaydaan in lagu magacaabo qur-aanku wuxuu leeyahay shayaadiin اlinsi wاljin xadiiskaanuna muxuu sheegayaa qofkii sudrada iyo adiga dhexdiinna mara oo marka la yidhaha loo ishaaro calaamad joogi diida inuu shaydaan yahay marka qof kastoo ka shaqeeya shar ama cibaadaadka dadka ka qasa inuu yahay shaydaan oo lagu magacaabi karo sidaasuu xadiisku ku tusa jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhahdeen sudradu waa sunna in qofku hortiisa wax dhigtaa waajib waa qofkaan inaad iska celidaana waa sidoo kale waa sunna laakiin alcilmiga gabana yidhi waa waajib qofka muslimka oo tukanaa sutra inuu dhigaa waa waajib waxayna deliishadeen xadiiska saxiix ibnu khusaymaha ku sugan oo uu nebigu yidhi sala allahu calayh wasalam laa tusalli ilaa ilaa sutrati ha u tukanin sutre xaggeed ma ahani meel kale nabigaa yidhi sal ala ah, ha u tukanin waa nahyi marka waxay leeyihin waa waajib qofku sutra inuu samaysto muslimkaa markuu tukanaa nabigu wuxuu uhi walaa tadac axaddan yamuru bayna yadayka sudro markaad samaysata kadibna qofka adiga iyo sudrada dhex maraya hadayni uu yidhi nabigu sala allahu alay wasalam hadaynina celi marka waa inaad sudro samaysato sudradana ay jeedo dhudhun saddex loo qaybiyey laba meelood ugu yaraan day ka dheertay ka fiican waana inaad saddex dhudhun aysan idin dhexayn wax ka badan intaas marka la helo ayaad qofka iska celi karta dabar marka horeba sudro samaysan ood adigu qalad samayday qofkii meeshaan maraya kama celi kartid ma ka celi kartid laakiin qofku muxuu samaynaa qofkii aan sudro lahayn maxaa la sameeyaa saddex dhudhun meesha ka shayda iska mar haduusan sudro lahayn ila dhulkanan asaga uma xirnaan kale saddex dhudhun uu xaq u leeyahe meesha ka shayda iska mar dhulkao dhan xaq uma leh asagu wlbukhaariyu imaam bukhaari wuxuu ka wariyey can xudayfa qaala xudayfa wuxuu yidhi qaala rasuululahi rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam fitnatu rajuli qofka fidnoobidiisa fii ahli xaaskiisa uu ku fidnoobo wa maalihi maalkiisa wa waladii carruurtiisa wa jaarihi dariskiisa tukafiruhaa waxaa kafaara gud u ah asalaatu salaada wasawmu soomka wasadaqatu sadaqada walamru faridda bilmacruufi wanaag la faro wanahyu reebidda can ilmunkari munkar la reebo fitnada waxaa la dhaha waa alibtilaau walimtixaan asalkana waxaa laga keenay dhagxaanta dahabku ku jira marka lasoo qodo dadkaa la saaraa markaas inta dhalaalaana wixii dahab saxa ah iyo wixii qashinu kala baxaan marka luq ahaan la idhahdaa fitnada waa shayga in la imtixaano si xaqiiqadiisa loo arko imtixaankaasna wax ku imaan karaa wax shar ah iyo wax wanaaga labadaba wanabluukum bishari wاlkhayri fitna uu ilaahay leey waan in imtixaanayna waxaan idinku imtixaanaynaa sharka abaartu waa imtixaan colaaddu waa imtixaan faqrigu waa imtixaan xanuunku waa imtixaan nimcaduna waa imtixaan waa imtixaan waa nimcadu waa imtixaan waa lagugu imtixaana dhibkana waa lagu imtixaana faqrigu waa imtixaan xanuunku waa imtixaan cadowga iyo xabsidu waa imtixaan abaartu waa imtixaan cudurradu waa imtixaan gablanku waa imtixaan kulli waa imtixaan dhanka kalena nicamtu waa imtixaan xooluhu waa imtixaan caafimaadku waa imtixaan awoodda iyo cizadu waa imtixaan amniga iyo nabadgelyu waa imtixaan roobka iyo barwaaqadu waa imtixaan shar iyo khayr wixii alla ku siiyo alla waa kugu imtixaan kii dhibaato loo keenay waxaa la imtixaana bal inuu sabriyo inuu argagaxo kii nimco la siiyeyna inuu ku shukriyo iyo inuu ku kibro marka dhammaan waa imtixaan waxayna soo kala saaraydaa qofku wuxuu yahay imtixaanku waa saas xadiidkaa nabigu wuxuu leeyahay sala allahu calayh wasalam fitnada qofku ku fidnoobo oo rajulku ku fidnoobo ehelkiisi xaaskiisii wa maalihi maalkiisii wa waladii caruurtiisii wa jaari dariskiisii kulligood waa lagu fidnoobaa inama amwaalkum wawlaadukum fitna ilah wuxuu leeya maalinyaalkiina caruurtiina waa imtixaan allaynu ku imtixaana fitnadaasu waxay ku imaan kartaa jacaylkoodii uu carruurtii jeclaa ehelkiisii uu jeclaa maalkiisa uu ku dadaalayay inuu waajibkii alle ka gaabiyo qaala salaadii uga mashquula salaadii waajibka aheed oo la raba inuu yimaado uunta ka mashquulo guriga iskaga tuka iyagoo niman waa qalad yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illaah fiiri waa imtixaan markaa waxay fitnadu noqonaydaa daacaadka allay uga mashquulayaan uga harayaan waxay kaloo noqon kartaa jacaylkoodu inta ku fogaaduu shay qalada samayna dadaa waxaa jira aad carruurta u jecel carruurkiisii qaladuu samayna waa looga soo dacwoona asagiiba la safa walaima maanta carruurkaygii la taal waa fitneeda waa imtixaan waa ku qaldanya oo ku dembaaba marka inuu ayaga dartood qalad u sameeyo xoolihiisa dartiis carruurtiisa dartiis eelkiisa dartiis iyo xaaskiisa waa fitno waxay noqon kartaa fitnadu carruurtan iyo eelka isagaa mas-uulka ah waa raaci kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati wa rajulun raacin fii ahli beyti wa mas-uulun can raciyati raacinimadu waxay keenaya inuu tarbiyeeyo toosiyo waxbaro u biilo oo u shaqeeyo xaqoodiiu ka gaabiyey iyaduna waa fidno fidnadu marka saddexdaas dhinacay ka imaanay yihahdeen culummadu ah, inuu daaco ka gaabiyo iyaga dartood inuu xaaraan ugu dhaco iyaga dartood inuu ayaga mas-uuliyaddoodii wax ka mida dayaco saddexdaas dhinacay ka imaanayda deriska fidnadu waxay ka imaanayda derisku xaquu leey inaad aad ayaga dhanba halmaantaba ma booqatid gaajadooda ma ogid cudurkooda ma ogid waxa weeyaan wax waraba kama haydin amase xasad iyo ama imaado nicamka ilaa dadka ilahay wax uma ekayn inaad qoyska dariskaa xasado nicamka alla siiyey ku xasado waxaa kala imaan kara xuquuqaa ka dhexeeya dadka dariska xuquuqda inaad ku ciriirido kulligood waa fidn marka fidnooyinkaas ilaahay weynaa daacaadkaan ugu dhaafaa qofka fitnatu rajuli qofka fidnoobidiisa fii ahlihi ehelkiisa uu ku fidnoobo wa maalihi maalkiisa uu ku fidnoobo wa waladi xaruurtiisa uu ku fidnoobo wa jaari dariskiisa uu ku fidnoobo tukafiruhaa waxaa kafaara gud u noqota asalaatu salaada wasawmu soomka wasadaqatu sadaqada waalamru faridda bilmacruufi dadka wanaagga la faro waxyaalaha wanaagsan dadka la amro wanahyu reebidda canilmunkari munkarka dadka laga reebo ibn abi jamra wuxuu leeyahay cibaadaadkan waxay kafaala gud u noqonayaan waa markii dunuubtu aysan gaarsiisnayn kabaa'ir dembi kabiiraha markaysan gaarsiisnayn oo ay saqaa'ir tahay laakiin haddii dembigu kabiiro gaaro toobaa laga rabaa toobaa laga rabaa laabudda min tooba xashadana hadalkaas wayna kuu yaallaa laakiin uma uusan tiirin ibn abi jamr warawa lbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul allahi rasuulka ilaahi sala allahu calayh wasalam qaala wuxuu yidhi yatacaaqabuuna waxaa isku dabamaraynaya fiikum dhexdiinna malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtu bileyla habeenkii ahaatay iyo wa malaa'ikatun malaa'ig malaa'igtu binahaari maalinkii ahaatay wayajtamicuuna waxay isku imaanayaan fii salaati alfajri salaada subax iyo wa salaati alcasri salaada casir uma yacruju waxaa korayaan alladiina malaa'igtii baatuu baryan fiikum dhexdiinna fayas'aluhum malaa'igtaasa allaah weydiinaa walxaalu weydiinaa huwa alle aclamu bihim ayaga uu ka ogaal badan yahay wuxuu leeyahay kayfa taraktum sideed uga soo tagteen cibaadii addoommadayda fayaquuluuna waxay leeyihiin taraknaahum waa ka soo tagnay walaal hum ayagu yusalluuna ay tukanayaan waataynaahum waan u tagnay walaal hum ayagu yusalluuna ay tukanayaan addoommada mar kasta muraaqabaa kor saaran waa lala socdaa xaaladahoodu aaday u dabdisan yihiin ilaahi weynaa subxaanahu wa tacaala asagoo wax walba og ayuu haddana malaa'ig iyo rusul soo diraa nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam yatacaaqabuuna fiikum waxaa isku kiin dabamaraynay oo isbedelaya dhexdiinna malaa'ikatu malaa'ig malaytow bileya habeenkii ahaa salaada casirey imaanayaan habeenkiiay kula joogayaan habeenkiiyay joogayaan iyo wa malaa'ikatu malaa'ig malaa'igtoo binahaari maalinkii ahaatay salaada subax marka la tukanaya imaanayaan casirkii ay korayaan samada aadayaan samaday aadayaan nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayh wasalam wayajtamicuuna malaa'igtaas waa ku kulmaan fii salaati اlfajri salaada subax iyo wa salaati اlcasr salaada casir waa isku imaanayaan oo kuwii saaka salaaddii subax yimid oo casirkii doonayaan inay samada aadaan oo kor aadaan iyo kuwii caawa inay joogeen rabadoo bedeli lahaa oo casirkii yimaadeen salaada casir waa wada joogaan waa wada joogaan marka salaada la tukado casir ay waxa weya malaa'igtii saakas waxday timid ayay korayaan samada aadaya kuwaas casirkii yimid ee ilaa salaada subax joogaya salaada subax marka la gaaro malaa'ig kala imaanay markaasay salaada subax wada joogaan markaasaa kuwii xala hoyday ayaa samada koraya sidaas sidaas labada salaadood oo u fadliga badan salaadaha wey labada salaadood labadaas qofka ilaaliyana jannuu leey iyo salaada subax dadkuna waktiyada ay dayacaan ugu katarsan wey sababtoo ah salaada casir waa wakti shaqo salaada casir waa wakti shaqo qofka hadduusan marku la adimaba hore inta ka dhaqaaqa uusan tukan oos yidhahdo xoogaa shaqaa qabso inay la tagtaan la arka oo salaadu ka tagto salaada subaxna waa wakti hurdo oo hurdadu inay la tagtaan arkaa qofka hadduusan ku talagelin oo dadaalin waa laba wakti oo aad u muhiima waana labada ugu ajarka badan casirkaana si ajar badan casarka wax lamidu ma leh xaafiduu cala salawaati wa salaati lwusda salaadahoo dhan ilaaliya midda fadliga badanna gaar u ilaaliya ilahay leey salaat wustana waa salaada casir waa salaad weyn waxay yidhahdeen soomaalidu casir iyo caraabo waa midka horeeya shaqada iyo casirka tukashadiisa kaad hormaridaa guulaysana daistira xoogaa yar ka gaarsiiyo shaqo khalaas casir waa u dhammaada waa kula tegey dad laakiin ayada salaada tukato khalaas shaqadii dib u dhig marka labadaas salaadood aaday u ajar badan yihiin malaa'igta marka labadaas waqti iskugu yimaadaan nabigu wuxuu yidhi salى اllahu calayه wasalam uma yacruju waxaa samada korayo kor aadaya aladiina malaa'igtii baatuu baryeen fiikum dhexdiin qoladii dhexdiinna joogeen oo dhexdiinna ku sugnaayeen ayaa kor aadaya fayas'aluhum rabbiyaa weydiina markay samada tagaan rabbiyaa weydiina fayas'aluhum rabbiyaa weydiina walxaal huwa rabbi aclamu bihim ayaga uu ka ogaal baday markuu weydiinayo addoommadu waxay ku sugan yihiin allah ayaga ka og ayagu waxaaba dhacda korkay uga jeedaan allah qalbigu ogi ah, cilmi ka kororsama waayahay maxaa loo weydiinaya wuxuu ihi xaafid ibnu xajar waxaa loo weydiinayaa xikmadda ku jirtaana ay tahay ayagu inay ka markhaati kacaan banu aadanka qaar fiican inuu ku jiro markii banu aadanka la abuurayey oo nebi aadan la abuurayay asalkii banu aadanka sow malaa'igtu ma dhihin atajcalu fiiha man yufsidu fiiha wayasfiku dimaa ونحن nusabixu bixamdika wanuqadisu laka ilaahayo dhulka ma waxaad yeelaydaa qof dad fasahaadiya oo dhiig ku daadiya annagoo annagu adiga ku nastahna oo ku dahirna sow ma aysan dhihin sow allama dhihin anaa inay ka og waaad adnan ogaynan anugu oga waxaa la rabaa inay ayagu markhaati ka noqdaan oo ayagu ay ku dhawaaqaan oo yidhaahdaan waa ku waa ku caabudaye waa ku tukanaye ah, oy ayagu markhaati ka noqdaan inay ku jiraan banu aadanka kuwa ilaahay u tasbiixsada ilaahay dahira sida malaa'igtii oo kale ah, inay ku jiraan markhaati ayaga looga dhiga maahana alla waa ka ogaal badany ayaga cilmi ka kororsan ma alle cilmi ka siyaadsan ma marka isagoo ka ogu weydiiyaa wuxuu yidhaha kayfa taraktu cibaadii addoommadaydii see uga soo tagteen say ahay markaad ka soo tagteen aye fayaquuluuna waxay leeyiin taragnahum waa ka soo tagnay walxaal hum ayagu yusalluuna ay tukanayaan waataynaahum waa u tagnay walxaal hum ayagu yusalluuna ay tukanaya shala galab casirkii markaan u tagnay masaajidkay ku jeegan waa tukanaye saaka markaan ka soo tagnana waa tukanaye kuwii casirkiina waxay leeyiin saaka markaan u tagnana masaajidkay ku tukanaye markaan galabta ka soo tagnana masaajidkay ku tukanaye haddaadan marka jamaacadii tegin adugu ma ku jirtaa kuwaas loo markhaati kacay may kuma jirta adugu waa qadday nasiibkaas kumadid taas maxay ugu keenaydaa marka inaan ogaano in muraaqabo nala socoto ah, in arrimaha iyagoo dhan ay dabdisan yihiin oo muraaqabo iyo ilaalin adag ay nala socoto inaan ogaano inaan ku faraxno waqtiyadaas imaatinka aan imaanayno jamaacada iyo masjidka farxad inay noo noqoto oo ogaano rusushii rabbi inay noo imaanayo oo naloo markhaati kacayo oy farxad iyo hilow masjidka ayna keento taasay nagu xambaarayda ilaahi weyne sida ummadan u karaameeyey ayay ku tusaydaa rawa bukhaariy imaam bukhaari wuxuu ka wariyay an anas ibni maalikin radia allahu canhu can nabiy nabigu ka wariyey sala allahu calayh wasalam qaala nabigu inuu yidhi man nasiya qofka halmaama salaatan salaad falyusaliha ha tukado idaa dakaraha marka uu xasuusto laa kafaarata wax kafaaraa lahaa salaadaas ma sugnaan ilaa daalika tukashada maahane aqimi salaata salaada oog lidikrii aniga layxusida layxusaya daraaddeed u oog anas ibn maalik nabiga wuxuu ka wariyey sala allahu calay wasalam nabigu inuu yidhi man nasiya salaata qofkii salaad halmaama waa halmaamay banu aadankuna waa halmaamaan bal insaankaba waxaa loogu magacaaba layihi insaan linasyihi waa inuu halmaamo wax waa halmaama nebi aadama halmaamay fanasiica ilayhi aadamaaba halmaamay marka banu aadamku waxuga halmaamaa marka qofkii salaad halmaama ma nasiya salaata saxiixulmuslimka wuxuu siyaadiyey can qataada ow naa macnaa ama ka hurda ah, qofkii halmaama ow naa macnaa saxiixmuslimka siyaadadaasaa ku sugan ama ka hurda marka qofku waa dhici karta salaadda inuu ka hurdo banu aadamka waa iska daciif waxaa dhacda inuu ka hurdo qofkii halmaama ama ka hurda fal yusaliha ha tukado idaa dakara markuu xasuusto haddaad hurday markaad kacdaa tukani dib u dhigi dadka gabal jahligoodaa dembi ku rida salaaddii waa ka hurda maalan salaaddii subaxuu ka hurda markuu soo kaco hadduu tukado wax dembiya marka hadduusan seexashada horu seexaaya qalad ka samayn qaladkaas waa maxay nabigeena suuban sal اlahu alayh wasalam xadiiska bukhaari iyo muslim wuxuu nabcaa salaada cishaa kadib la sheekaysto sababtu haddii cishaa kadib la sheekaysto la cawaysimo la soo jeedo hadhow waqti dambe la seexdo waxaa imaana salaad sax laga hurdo inaad ka hurido waxay ku timid qalad aad adugu samayday marka taas saas dembiga waxbaad ku leedahay dad intacaa iska sheekaysay oo dana aan muhiim ahayn waajib ahayn oon sunno ahayn oon daruuri ahayn oo dan adduuna xataa daruuriya aan ahayn aad ku soo jeedi iska sheeko caadi bal gobollo dembiyeydu ku soo jeeda oo waxa weya muraayado shaydaana la fiirsada iyo telefishinku soo ma jeedin dumar islaameed oo qaawana la eegana caawo dhan muusiqa ka duldhaca heesaha ka dul socda gaala la fiirsana caawo dhan sida badan loo fiirsaayo hadda kuwaas iska badaa laakiin xataa sheekada caadiga aha nabigu nabca sababtoo waxay sabab u noqonaydaa in salaada laga hurdo kii salaatuleylka tukan jiray salaatuleylkii ka hurdo haddaad marka adugu waktiga hore muddo dheer soo jeedo oo dhibaatada iyo hurdadu ay ka timid halkaas dembiad leeda laakiin wakti saxaad seexato ama waxaad dhici karta wax saxaad ku soo jeedo oo qofkii maalan qulaysaa ku imaan kara qofaa ka jira xaawo la ordaayey siddeed sac sagaal sac u seex ma imaan karta qofkii dhibaataa ku timid qofaa ka xanuunsana hantitiisa gubaydu dansanay qofka waa ku imaan karta arrin marka arin ama sax ku soo jeeday ama waktigii saxda ahayu seexday hurdadiyaa la tagtay markuu kaco hadduu tukado dembi male laakiin meesha qaladku uga yimaada dadka waa maxay markuu kaco wuxuu kacay hal sax markaasuu le duurkan ku dari doono waa qalad adiika ah, mar alla markaas aad soo xasuusatay inaad tukataa lagaa rabo marka hore dembi ma gelin aduu dib ha iska halaagi dib ha u dhig culummadu bal waxay ay isku khilaafeen salaad kalea la gaaray tii hore waa ka hurday ama waa halmaantay waxaad hurdadii ka kacday salaad kaloo la joogo salaada kale iyo iyada yaa la hormarina aimadaga waxay dhaheen salaadaana la hormarina tii tagtaa la hormarina gabaqa waxay dhahen war maya haddii qofkii soo xasu ayadoo duurkii loo taagan yahay istawuu laleeyahay aad xasuusato inaadan salaad subax tukan ama iyadoo maqribkii istawuu laleeyahay aad xasuusato inaadan casir tukan maqribkaaga la tuko muminiinta markaas kadib qalle laakiin tiiyaa kaa tagtee tanna inay kaa tagta ha yeeli culammada gabal saasaana sawaab saasaana sawaaba haddii tanu tegaydo waa inaad midaan tukato laakiin haddaysan tegaynin waxaa sax ah midii horaad hormarinay ayadoo salaadii kale waktigeedu jooga haddaad tii xasuusato tii horaad hormarinay iskada hadda wakti hore haddaad xasuusato marka dib looma dhigo dembi kalena ma laha kafaarana lagama rabo haddaad saas yeesho lagama rabo midda oo ah haddee dad iyagu taaraj salaadnimo u qastay waa dembi dhalinyarada soomaaliyada dabadda waxbarashada loogu diro qaar ka midu ha ah dambaba tukadaan laakiin qaarka tukada xataa qaar la yaab laha ku jiro wuxuu samaynaa jaamacadda wuxuu aadaa hal saac iyo bar saacadda wuxuu ku buuxsanaabaa hal saac inuu kacdo oo subaxnimo dad markaruu seexayuu ku buuxsanaaba hal saacuu soo kaca asagu waa dabeecadii markaasuu inta weysaystuu tukaduu jaamacadda aado taas waa taariku salaa caadi maxaa yeelay ina salaata kaanat calى اlmuminiina kitaaban mawquutan salaada ilah wuxuu leeya waana farad waktigana ilaahay u yaalo aan laga hormari karin aan dib laga dhigi karin dad aduu marka qorshaysatay oo tihi salaada subax anuu halka saacan tukana oo qoraxday mar hore soo baxday waa taariku salaadnimo aad u qasaday taas dembiilaad mutahay taarkusalaada ee qofka laga hadlaa waxay tahay qof wakti saxa seexday ku talagalay inuu salaada wakti saxa ku tukado ee hurdadii la tagtay iyo qofkii halmaamay labadaas wax dembiya male markuu xasuustuu tukana man nasiyo qofkii halmaama salaatan salaad falyusaliya ha tukado idaa dakaraha markuu xasuusto laa kafaarata kafaaro lahaa salaadaas uma sugnaan ilaa daalika tukashada maahane oo marka la xasuusto la tukado waa qimi salaata salaada oog lidikri aniga in lay xuso daraaddeed rawa lbukhaari imaamu lbukhaari wuxuu ka wari can cabdiraxmaan ibni abi sacsaca alansaariy ee ansaar loo nisbeeyey uma almaaziniy kadibna qabiilada la yidhaha bani maazin loo nisbeeyey bani maazin can abiihi aabiis cabdullaahi wuxuu ka wariyey radia allaahu canhum annahu aabbaha akhbara wuxuu u sheegay hu cabdiraxmaan ana abaa saciidin alkhudriyi saxaabiga la yidhaha abaa saciidin alkhudriy radia allaahu canhu qaala wuxuu ku yidhi lahu aabbaha cabdullaahi ah innii aniga araaka waa ku arkaa tuxibu lqanama ariga inaad jeceshahay walbaadiyata baadiyaha inaad jeceshahay faidaa kunta markaad ku sugnaato fii qanamika arigaaga dhexdiisa ow baadiyatika baadiyahaga dhexdooda faadanta oo aad u adaanaydo bisalaati salaada farfac kor u qaad sawtaka codkaaga binnidaay adinka kor ugu qaad fainahu shaaniye laa yasmacu maqlimaa madaa sawtilmu'adini mu'adinka codkiisa dhirirkiisa jinnun jinni maqlimaa walaa insun insi maqlimaa walaa shay-un shay kale sida geelii arigii loodii geedihii maqli mayaan ilaa shahida lahu qofkaas waa u markhaati kaca shaygaasu maalinta qiyaamaha qaal abu saciidin wuxuu yidhi samictuhu hadalkaas waxaan ka maqlay min rasuulilaahi sal اlahu alيه waslm can cabdiraxmaan ibni abi sacsaca cabdiraxmaan ibni abi sacsaca alansaari aabiis abi sacsaca oo magaciisa leeda cabdullaahi alansaari uma almaaziniy kadibna loo nisbeeyey qabiilada bani maazin can abiihi aabiis cabdiraxmaan wuxuu ka wariyey aabihiis oo ah abi sacsaca oo laydhaa magaciisa cabdulaahi radia allaahu canhum dhammaan allah raalli ka noqdee annahu aabbaha akhbara wuxuu u sheegay hu cabdiraxmaan anna abaa saciidin alkhudriy saxaabiga laydha abaa saciidin alkhudriy radia allaahu canhu sacd ibnu maalik qaala wuxuu yidhi innii aniga araaka waa ku arkaa abaa saciid alkhudriya wuxuu la hadlaa cabdulaahi qaala wuxuu yidhi abaa saciid اqudriyi low lilabi aabbaha wuxuu ku yidhi aabbaha wuxuu ku yidhi waa abaa saciidin qudriyi waxaa hadlaa waxa uu la hadlaana waa cabdiraxmaan aabbihiiso cabdulaahi la yidhaah uu la hadlaa abisacsac uu la hadlaa markaasuu wuxuu ku yidhi inii aniga araaka waa ku arkaa tuxibu اlqanama ariga inaad jeceshayo walbaadiya qof walbaa meeluu jecel qof magaalo qof beerta qof miyiga aniga waxaan ku arkaa inaad jeceshahay inaad miyiga iska degto baadiyaha degtood ku cari dhaqato waktiga fitantana nabigu waa ammaanay waa xuna yidhi qofkii heli karaa waxa weeyaan baadiisa iyo buurisa iska dego waana dadka qofka ugu fiican waktiga fitanta waa qofka buuraha dhexdooda xoolihiisa ku ilaashada laakiin cibaado ku haysta jahli buur alla joogta ku tarima cibaado ku haysta oo wuxuu alle ku caadi lahay maqana maahan jaahil wuxuu bartay xoogaa alle ku caabudo buuraha dhexdooda ari ka samaysa ama geel ama lo ama beer fitanta iyo waxa isdila iyo waxa israadsaa iyo waxa isxamana iyo waxa balaayada iyo fadhi ku dirilba waa ka nabad galay waktiga fitanta meeshaas ugu qayr badan qofka cibaado ku hay cibaado dadan cibaadahayna dee buur wax ku tarimin wuxuuri marka waa ku arkaa inaad ariga iyo baadiyaha jeceshahay faydaa kunta markaad ku sugnaato fii kanamika arigaaga ow baadiyatika baadiyahaaga faadanta bisalaad oo aad salaadda adibayso salaadda marka fiiriya marka la adibayo maahan bad aan loo yeeraa kaliya salaada qofka muslimka meeshuu joogo inuu adimo xataa hal qof hadduusan ku imaanayn meeshaad joogta waa ka adimi shanta salaadood waa loo adima baadiyo cidlaadoo dhex jooga arigaaga iska dhex jooga geelaaga dhex jooga beertaada dhex jooga lo-daada dhex jooga oo hadda wax dadaho ku imaana aadan ogeyn mar haddii waktiga la gaaro waa adime weliba waxaad dhawaaqi intaad dhawaaqi karto saasaa idhaahdaa fiiriya waxaa laga helayana waa kana waa soo socda markaad baadiya joogto salaada waad dibaydo farfac sawtaka codka kor u qaad bimidaai adinka kor u qaad ha isdhihin awlan cidna ku maqlayn allahu akbar allahu akbar hoos u dhih ha ha isdhihin awlan cidna ku maqlayn waa lagu maqlaa sababta xikmaddii u sheegay fainahu shaaniye laa yasmaxu maqli maa madaa sawti lmu'adini mu'adinka codkiisa dhirirkiisa jinnu jinni maqli maa walaa insun insi maqli maa walaa shay waa nakira fii siyaaq naf geeduhu waa maqlaya geeliyaa maqla ariga maqla lodiyaa maqle bahalladiyaa maqlayaan dhammaan waxaasoo dhan ilaahay waa xusaan sida ilaahay suuratulisraa ku yidhi wain min shayin ilaa yusabbixu bixamdi shay kasta ilaahay u tasbiixsada shay ma jiro ilaa ilah u tasbiixsada walaakin laa tafqahuuna tasbiixah laakiin idinku tasbiixdooda fahmi maydaan waa tasbiix ayaga ilaahi weynaa ku hanuuniyeen oo ayagu ay yaqaaneen oo alla ka ogyahy marka dhammaan waxaasoo dhan waa maqlayaan shay kastoo maqlaana ma jiro ilaa shahida lahu qofkaas waa u markhaati kaca yowma alqiyaama ilaahayow anaa ka markhaatiya halkaas inuu ka addimaayo tawxiidka ku dhawaaqayo shanta salaado dadka qayrka ugu yeeraya marka waa in aad loo addimaa oo qofka muslimka bal alla meeshay salaada ku qabato waa in salaada la addimaa waana maxaan kala ogaanay inay sunnadu tahay codka in kor loo qaado codka in kor loo qaado sidaas weeye saa daraaddeeda markuu adinka casr waxaa ku riyooday saxaabi la dhihi jiray cabdullahi bnu sayd bn cabdirabbi nabigu wuxuu yidhi bilaal u sheeg isaga kaa coddhee kaasaa bilaal muadin laga dhigo marka codka koru qaadiddu waa sunno gaar ah, qof cod dheer inuu yahay qofka addimaya qaala abu saciidin wuxuu yidhi samictuhu hadalkaas ka maqlay min rasuuli illaahi sala allahu marka fainahu laa yasmacu madaa sawti muadini inta ka bilaabata wax nabiga hadalkiisa inta ka horaydana waa hadalka abi saciid alqudriy rawa bukhaariyu imaam albukhaari wuxuu ka wariyey can abi hurayrata radi allahu canhu ana rasuula اlahi rasuulka ilaahi sala اllahu alayh wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi low yaclamu naasu dadku hadday ogaalahayeen maa shay fi nidaa-i adinka ku sugan iyo wasafi awali safka hore uma lam yajiduu kadibna aysan helayn ilaa an yastahimuu inay u qurcaystaan maahane calayhi maagaas oo ah adinka iyo safka hore lastahmuu waa u qurcaysa lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaa lahaayeen maa fi tahjiri kallahaadda waxaa ku sugan lastabaquu ilayhi waa u kala tartami lahaayeen walow yaclamuuna hadday ogaa lahaayeen maa fi lcatamati xeshaha waxaa ku sugan iyo wa subxi salaada subax la atoohumaa waa imaa lahaayeen walow xabwan gurguurashada ha ku yimaadeene rawa bukhaariyu imaam bukhaari wuxuu ka wariy can abi hurayra radi allahu canhu ana rasuulalahi rasuulka ilaahi sala اllahu calayh wasalam qaala inuu yidhi low yaclamu naasu dadku hadday ogaalahaayeen maa finidaay adinka waxa ku sugan iyo wa safi lawali safka hore adinka iyo safka hore masaajidka waxa ku suganoo ajara dadku hadday ogaalahaayeen uma lam yajiduu si kale aysan ku helayn ilaa an yastahimuu inay u qurcaystaan maahane riwaayadda muslimka leh lakaanad qurca oo istahmuuda waxaa loola jeedaa inay qurcaystaan haddaan si kale lagu helayn oo qurco iyo in loo qori turto maan aan si kale lagu helaynin lastahamuu dadku oo u qurcaysa lahay ee qofna ma aqbaleen hadday dadku ogyihiin ajarka laga helaa safka hor iyo adinka qofna ma aqbaleen hebelaan noqonaya muadin dadna safka hore iskaga tukaayaan aduu gadaal kutu qof aqbale lama laakiin jahli ah dadka ku sugan waxaysan dareemayn ajarka laga helayo adinka markaasaa mararka gabal gaala in laysku bariy war yaa muadinka masaajidkan ka noqona ah, bal maanta waa dhici karta haddii qof la yidhahdo war masaajidkan yaa muadin ka noqona iyadoo boqol qof joog ah, hadda wax lagugu sii maayo ogow allah wax kugu siina aadmiga inaad wax ka rabta lama rabo <laughs> nabiguna wuxuuba yidhiba saxaabada gobol ka mid a ah isagoo la dardaarama wafdi u yimid muadin samaysta aan adanka ujro ku qaaday muadin samaysta aan adinka ujro ku qaadin saasuu ku yidhi dii la ydhaa marka muadinaa la rabaa shanta wakti ilaaliya baa dhacda inaan la helin kao qofkii marka asagu markuu joogo inuu adimo waa u diyaa laakiin anaa waktigayga gelinaa in la waayaa hataa dhici karta ka warta nabiguna wuxuu leeyahay dadka jahliga haysta maahane waxa meeshaas ku jiro ajara hadday ogaa lahaayeen dadka a isku qabsa laha lastahmuu qaara waxay ku fasireen leebab aaba laisla dhicila allaanaa ah, la iskugu qaadana sahmigii ka dhiga laakiin xaafid ibn xajir wuxu waa qalad macnaha qalad wey macnaha saxda waxa waa u qori tuura lahay ilaa dadka waxaa jira sideedaba xuquuqda dadka ka dhaxayda qaab loogu kala saaro waa qurcada wax alla wixii xuquuqoo dadku u siman yihiin haddii si kale loo qabi waayo waa loo qurxeey adinka waa ka dhexeeya dii toban qof isoo taagto qof walbaa yidha anaa muadin noqona mid walbaana uu suubado axkaamta adduunka waa yaqaan awqaaddu say isku bedesho waa yaqaan adkii dheeraa waa leeyahay mid in layska siiya maaha in loo qurcin ah, laakiin haddee jahliga lagu kala nastayo waxa weeyaan wax u dadaalayaaba yarba safka hore hadday dadku fahmi lahayen waxa yaalla qofna ma yeeleen dad kale ha ku tukano qof walba wixi laha anigaa ku tukana war haddee dadka ma wada qaadeen hanaloo qorito yeeli maayo kaligaa gadaal ku tukan sidaasay marka waxay ku tusaydaa jahliga aan ku sugannahay ay ku tusaydaa taas nabi wuxuu yihi salى اlahu calayه wasalam walow yaclamuuna dadku hadday ogaalahayeen maa fi tahjiiri ka lahaadda waxa ku sugan tahjiirka waa tabkiirka waxaa loola jeedaa wakti hore salaadaha shanta mid walba in la tago saasaa loola jeedaa tahjiirka waa tabkiir waa in wakti hore salaad walba la tago laakiin maalikiyadu saas ma fasiraane tahjiirka waxay yidhahdeen min alhaajirati yaa laga keenay haajiraduna waa qoraxda kulul xadiidkan wuxuu ka hadlaa jumcada jumcada oo qoraxda kulul la soo aadu ka hadlaya laakiin culummada badankoodu siday mareen oo jamaahiirtooda sawaabkana ah markan waxaa loola jeedaa cibaadada waqti hore in la tago salaadaha shanta iyo jumca dhammaan salaad walba waqti hore in lasii tago oo waqtigeedii ka horeeya in waqti hore lasii tago saasaa loola jeeda walow yaclamuuna dadku hadday ogaa lahayn maa fi tahjiiri kallahaada ama degdegidda waxa ku sugan lastabaquun waa u kala tartami lahaayeen oo waa u kala hormari lahaayeen ilayhi tahjiirkaas walow yaclamuuna dadku hadday ogaa lahayeen maa ajarka filcatamati ceshaha ku sugan iyo wa subxi salaada subax laatowma waa imaa lahaayeen walow xabwan guguurashaba ha ku imaadeen walow kaana altyaanu xabwan ah, hadduu rabo imaatinku gurguurashaan noqdo xataa qofka aan soco karin waa soo gurguurala labadan waqti ceshahana dadku fadhi ku dirin iyo meelay jiraan sheeko salaada subaxna waa la hurda saas daraaddeeda jamaacaadka masaajidda ku tukada salaada subaxa ugu yar ilaa ramadaanka maani ramadaanka shaydaanka iyo xihan dadku waa suxuurtay masaajidku waa kuu buuxsana laakiin waqtiyada kale salaada subaxa halka masaajid waa weyn laba saf hal saf ku tukana ah, maqribkiina waxaa dhacday inuu buuxso masaajidkaas awal muslimkii ku tukaday maqrib masaajid masaajida fiiri maqribka waa wada buuxaa aaway salaada subax halkay jireen ah, waxa wey jamaacada waa ka maqan yihin dadka intii badna guryahay ku tukanayaan waa musiibo marka ajarkaas ayaan la fahmayn allah na garansiiyo qiimaha cibaadada rawa bukhaariy can abi qataada radi allahu canhu qaal baynamaa waqti naxnu anagu nusalli aan la tukanayno maca nebi nabiga la jirkiisa sala اllahu calayh wasalam id waktigaa samica nabigu wuxuu maqlay jalabata rijaali rag shanqartood ama iyadoo salaadii lagu jiro aan nabiga sal allahu alay slam wuxuu maqlay rag soo shanqaraya oo soo degdegaya oo soo ordaya jalabata rijaali rag shanqartoodu maqlay falamaa sallaa markuu nabigu tukado salaadii ka baxay qaala wuxuu yidhi maa shaanukum arrinkiinu muxuu ahaa hay tahay shanqarta idinka yeerayni qaaluu waxay idhahdeen istacjalnaa ila salaati salaadaan u soo degdegeyn waa soo orodnay waa soo orod salaadaan u soo degdegeyn fiiriya qaalana wuxuu uhi laa tafcalu ha yeelinina waa nahyi salaada ma bannaana inaad u soo oroddo markaad soo socoto ma bannaana dadka weliba marka agarka meesha qaladka uga yima waa hadday u jeedaan imaamkii oo rukuucay markaas way markay soo yaacaan mana bannaana in la soo ordo ma banaano tartiib u soo socodo intaad ka soo gaarto ku xidho ma banaano a'immada waxay ka hadlaan makrofanka kore in lagu tujiyo dadka sheekh maxamed saalex cuthaymiin oo kaleeto fataawiisu uga hadla aadna ugu dheeraada markuu tirinaya marka masaa'ibka uu leeyahay ma banaana uu leeyahy laba xadiisuna u keena markuu labadii xadiis keena kadib uu sharxaa marka dhibaatada uu leeyahy dhibaatooyinka ugu daba tanaa ka mida ah oo microfon kale marka lagu tujiyo dadka qur-aanka yaqaana waa fahmayaan imaamka inuu ku dhow yahay rukuuciyo in kale markaasay soo ordaayeen wixii laga reebayna wey in lasoo orda ah. laakiin haddaan jun la arag wax la hayo warkama hayaan tartiibtooda usoo socaay ah. waa ka badbaadahay dhibaatada marka markaad masaajidka usoo socoto maan halkan haddaad soo gaarto asiil la xirto salaada inaad soo orda wa xaaraan ma banaan tartiib usoo soco tartiib usoo soco hal shay oo bannaanaysa laakiin aarka uquun waa maxay safkii ma aadan soo gelin waa ku soo dhowda meesha dhawal mare waxaase ama imaamku madaxa qaada bartaada inaad ka xidhato oo adoo rukuucsan aad sulsulsho ee aad safka gaarto waa bannaanta taa cabdullahi mascuudaaba samayn jiri halkaa inta ka xidhato gal saf haddaas leedahay ragcado laakiin ha isku ordi taasaa bannaan taasaa bannaan nabigu wuxuu ihi sal lahu alay waslam falaa ha samaynina idaa ataytum markaad imaanaydaan asalaata salaada oo aad rabtaan salaada inaad timaadaan facalaykum laasima bisakiinati xasilooni xasilooni laasima guriga markaad ka soo tagto soo ordi tartiibu soo soco maxaa yeele salaada waxaa ugu muhiimsan khushuuca qof ordayoo neeftuurayaan u khushuuca lubbigii iyo dhuuxii salaada kaa maqnaane ee adoo degan tartiib soo soco nabigu wuxuu uhi salى الlahu عalيه wasalam famaa adragtum wixii aad soo gaartaan fasalluu la tukana talna waa masalo muhiim dad badan imaamka waxay ku xirtaan laba meelood bis ama saddex saddex meelood meel ahayn ugama xirtaan imaamku hadduu taagan yahay waa ku xirtaan hadduu rukuucsan yahayna waa ku xirtaan hadduu ataxiyaad u fadhiyana waa ku xirtaan meel kale ma yaqaanin markaasaad waxaad arkeen imaamkii oo sujuudan isagoo taagan masaajid dhexdiisa subxaan allah fool xuma muslimka dhan waa sujuudsay isna meeshuu taagay sida ibliisa acuudu billaah waar muslim sujuudsan xaa ku taagay fiiriya ah, hadalkan arg meeshaad ka soo gaarta allah akbar leyra markaasa lagala qabsada meeshaad ka soo gaarto allaahu akbar dhe la qabso waxaa kale jira imaamka in lagu xirto iyo ragcada goormaa la tirsadaa ragcada waxaa la tirsadaa isagoo taagana dad ku xidhato allahu akbar la yidhaha faatixada la bilaabaa iftitaax waa laga taga haddaadan k inaadan ka gaarsiin karin inaad acdo waa sunne faatixada ah ka xihan haddaad dhammaydo alxamdulilah haddaadan dhammaynoo dhexbartanka adoo maraa uu rukuucana kow siiya rukuuc waa kuu jirta ragcadaada halkaas waa loo asagoo rukuucsan haddaad ku xidhato allaahu akbar la yidhaahdo allaahu akbar inta tidhahdo rukuuc hadduusan madaxa soo qaadin intaa dhex sii socoto ee markaad jilbahas arto eed xasisho uu weli rukuucsan yahay ragcadaas waa kuu jirtaa intaas wax ka dambeeya ragcada kuma jirto laakiin ajareed kala kuu socda madaxiiu markaad allah bar tiriyo madaxa fariduu ku soo dabamareey ragcadaas waa ku dhaaftay male soo raac dhib male ajara kuu socda qof musan oo tukanaya isagoo samic allahu yidhi ad u timid allahu akbar dheh samic allahu liman xamid isagoo sujuudsana u timi sujuud allahuma inta tala wejigan u ka dhig meeshuu jooga kala qabso laakiin meesha ragcada laga tirsana waa labada hore waa markuu taagan yahay iyo markuu rukuucsan yahay labadaasaa la tirsadaa ragcada marka masaladaas ka fiirso famaa adragtum waxaad soo gaartaan fasaluu la tukada wamaa faatakum wixii idinka tagayna oo hortii la tukadayna faatimu dhammaystira faatimuuna waa masalo muhiima waxay yidhahdeen culummadu markaad imaamka ku xidhato imaamkuna waxbuu tukado maalan salaadu ceshay aheed laba ragcoo tukada waa ku xidhata laba ragcaad la tukatay labada ragcood la tukatay salaadaada ma labadii ugu horreydaya mise waa labadii ugu dambeeyey waa labadii ugu horreydey waa labadii ugu horreyday marka haddaan idhaahno maxaa imaana markaad imaamku salaada ka baxood istaagto labada kale aad tukaydo faatax kaliyaad akrine waana siraysane la jahri maydo ila waa labadii dambe ah, faatimu aana tusayda dhammaystira dhamaystir waa la hay qaybta hore la sameeya la ihahda dhammaystira faatimu marka imaamka adiga salaada adaad fiirsa tiisa fiiri mayta adiga qaybta aad la tukatay salaadaada qaybtii hore wey haddaad hal ragca la tukatay waa ragcad ugu horreeyey haddaad laba ragca la tukatana waa labad ugu horreeyey marka qaybtii horead ka dhigay can cabdilaahi bni abi qataada rawa lbukhaariy wuxuu ka wariyey can cabdilaahi bni abi qataada can abiihi aabiis abi qataada wuxuu ka wariyey radia allahu canhuma qaala abu qataada inuu yidhi qaala rasuulullah rasuulka allaa yidhi sala allahu calayh wasalam idaa uqiimat isalaatu salaada haddii la aqimo falaa taquumu ha istaaginina xataa tarawni ilaa aad aniga i aragtaan wa calaykum laasima bisakiinati xasilooni laasima tanna waxay tahay salaada waa la aqimi karaa iyadoon imaamkii loo jeedin iyadoon imaamkii muuqan waa la aqimi karaa laakiin dadka imaamkiioo loo jeedin nabigu ha istaagin inuu leey marka ma ahan inay istaagaan sababtana nabiga salى الlahu عalيه waslm waa naxariis badan wa kaana biاlmuؤminiina ra'uufa raxiim mid dhimrib badan wahaa nabiga salى الlahu alay wuxuu ummadda uga naxariisanaa imaamkii oo maqan inta istaagin inay ku dhibtoodaan kaas uga naxariisan marka haddaan imaamkii loo jeedin haba la aqimo meeshaada iska fadhi laakiin imaamku hadduu taagan yaho joogo goormaa la istaaga taas waa la garta imaamku hadduusan muuqan ma la istaago marka imaamkii la arkaa la istaaga laakiin imaamkii waa joogaa waana la aqimi goormaa la istaaga aimada gabl waxay hahdeen marka aqinka la bilaabaa la istaaga gabalna waxay hahdeen xaya cala salaa baa lagu istaaga gabal waxay hahdeen qad qaamat salaa ayaa lagu istaaga gabadha waxay dhahan maya marka aqinka la dhammeeyo waxada male daliil dhahaya waktiga salaysaa ma jiro kollayba aqinka marka la dhammeeyo imaamkiina taagan yahay waa la gaaray wakti la istaago laakiin inaad kelmadaha aqinka kelmad ka mida oo laleeya kelimad heble isku aadi ma lahayo kelimad heble isku aadi ma jirto ma jirto laakiin imaamku hadduusan joogin imaamku hadduusan joogin lama istaago waxayna tusee imaamkiioo maqan salaada in la aqimi karo kadibna waa la sugaa kadibna waa la sugaa masale aan rabay inaan baraarujiyaan soo dhaafo hadda igu soo dhacday sharaxan oo xaashiyadan yartaahoo cabdulmajiid sharnuubi alashari ah, meeshaan wuxuu ku dhigaa war warkaas sida soomaalida ugu dhaqanta ma malay kartid wuxuu idhaha faa'iidatu qofku markuu maqlo mu'adinka oo le ashhadu anna muxamada rasuulullah waa xadiiskii markii hadda oo baadiyaha markaad joogtood adibayda codka kor u qaad uu ku dhigaa markaad maqasho mu'adinkaoo le ashhadu anna muxamada rasuulullah qofku hadduu yidhaahdo marxaban bixabiibii waqurati cayni maxamed ibni cabdillaah uma yuqabilu ibhaamay u dhunkoodo wayajcalumaa calaa caynayhi indhaha u yeelo lam yarmud abadan daaf kuma dhaco weligiis halkaasay ka kixi wax daliila male waa iska iska bidc wax daliila male waa bidc waa bidc waa bidc marka bidcadaas ku dhaqmideed iska daay sunnada lagu dhaqo Ah. waa bidc aadadnu arkay dadku dhaqmaayo maa soomaali kaliya caalamka hataa ku arkay dadku dhaqmaayo wixii la qoro mogta dadaan fiirayn yaa yiri dadaan lahayn ah, ma dliil ma leedahay dliil ma laha miya ma صaxiixa ma daciifa dad waxaa jira iyagu waxaas baan shaqadooda aysan hayn oo ku leey meeshaan ma anaa ku qoray ah. ee wax kasta waa qoran yihiin waxa qornaybaa la arkaa waxa qoran mogta waa in laiska miisaama laiska kala shaandheeye wax walba waa qoran yihin Ah, ad madowi tus haddii diintaadu noqoto waa musiiba kristaannimadu waa qoran tahay qad madow miyaa la waaya waxaa la rabaa waxaanu diinka alla ma yahay soma ah waa in miisaan la saaraa ah, miisaana meeshaan yaalla alkitaab wasunna la yidhah iyo raadkii saxaabada iyo fahamkoodii marka taasna waa inaad ogaataan inaysan diintii nabiga ahayn warawa bukhaariy can abi hurayrata radi allahu canhu qaal abu hurayra wuxuu yidhi uqiimati salaatu salaadiyaa la aqimay fa sawa nnaasu dadkii waa simeen sufuufahum safyaalkoodii safkiyaa la simay fakharaja rasuululahi rasuulka allah soo baxay sala allahu calay wasalam fataqadama waa hormaray walxaal huwa junubun uu janaabo qabo safkii waa la simay horayuu istaagay isagoo janaabo qabo ma uu xasuusto markaas ah. ma xasuusto inuu janaabo qabo markuu meesha istaagayo oo riwaayadda yunusa waxay leedaha falamaa qaama fii musallaa dakara annahu junub riwaayadaasaa sheega xadiiskaasaa sheega markuu istaagay kadib uu soo xasuustay inuu janaabo qabo oo usan qubaysan markaasuu xasuustay markuu meeshii istaagay uma qaala wuxuu uhi calaa makaanikum ilzamuu calaa makaani meeshiina laazima salaadda hadde waa la aqrin waa la safayn halkiina ku sugnaada waa baxay gurigu waa ku dhegaya masaajidka masaajidka iyo guriga albaabka albaabka masaajidkaaba laga galaa guriga farajaca waa laabtay nabiga salى اlahu calayه wasalam fogtasala waa soo qubaystay uma kharaja waa soo baxay walxaal ra'su madaxiisa yaqduru uu dhibcayo maaan biyo biyo qubaysku ka dhibcayaan fasallaa bihi dadkii tujiyey taas marka waxay daliil u tahay oo kutusaydaa ambiyada ilaahay waa halmaamaan wax adilada sheegaydana tiradii ka badan nabiga salى اlahu alيه wasalam inamaa ana basharu ansa kamaa tansawku buu yidhi war anugu basharan sidiinoo kalea waa halmaamaan sidaad u halmaantaan faidaa nasiitu fadakiruuni markaan halmaamay xasuusiya marka inuu halmaamana danaa ugu jirta ummadda muslimka sababtoo ah annagu waxbaan halmaamaynaa markaan halmaano yaan ku daysanahay haduusan isagu halmaamin marka inuu halmaamo danaa ku jirtay Ah, waxaa la rabaa qofka mar walba meeshuu nabiga uga daysanaa inuu helo ah, marka xikmadaa ku jirtay xugun sharciyaha lagu baranayo marka halmaanku saas u yimaadaa waxaa kaloo kutusa biyaha ugu dahara qaata waa daahir biyaha ka dhibcaya masaajidkuna la yimi dhibaato male waxay kaloo kutusaydaa adinka iyo caqinka xoogaa waa la kala fasli karaa caqinka iyo salaada caqinka iyo salaada geliddeeda xoogaa waa la kala fasli karaa ilaa fiiri inta la caqibay aa nabiga qubays aaday kadibna laguma celi marka xoogaa waa u dhex mari karaa dhib male lagu soo celima haddii xoogaa u dhex maro hadduu xoogaa u dhex maro ma lagu soo celinayo ma lagu soo celinayo wuxuu kaloo ku tusaa xukunka sharciga lagama xishoodo dadka mu'miniinta waa inay rabbi ka xishoodaan qaara banu aadanka ka mid ay ka suurta gel lehed inuu dadka tujiyu sira markaan dhihi kartaa qubaysaan rabo culamada gabadh waxay yidhahdeen muslimba maaha qofka asagoon daahir ahan yidhaha waa tukaan oo ilaahay hor istaaga waa arrin halaag marka ilaahay baa laga xishooda xukunka sharciga lagama xishoodo xukunka sharcigaa lagama xishoodo waxay kaloo tusaydaa adinka marka la adimo oo la aqimo aqinka iyo salaada xidhishadeeda hadal waa u dhaxay kara nabigu fiiri mar iyadoo la aqimo la hadlu yiri meeshiina ii jooga kaasu dhaxay mararka gabanna waa dhici jirta iyadoo la aqimay aa qof dhihi jira rasuulka waxaas ii sheeg baad u sheegi marka aqilka marka la aqimo aqil dhammaado oon salaadii weli la gelin hadalku xaaraan maaha mar haddaan salaadii la xihan hadalku xaaraan maaha waxaa kaloo xadiiskan laga qaataa qofka marka janaabadu ku dhacdo inuu dib u dhigi karo qubayska ilaa waqtiga cibaadada xayna nabigu markuu janaabada galay nabi iskuma qarwi jirin ee janaabada lagu sheega waa inu ehelkiisa la kulmo nabi iskuma qarwi shaydaanna kuma cayaaro asaga marka dib u dhigi karaa qofku ilaa waqtiga cibaadada waa dib waa loo dhigi karaa qubayska waa bannaan tahay wey allahu subxaana wa tacaala aclam salى اllahu وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed